الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين أبو العاص ابن الربيع حدثني أبو العاص فصدقني ووعدني فوفى لي رسولك يلي صلى الله عليه وآله وسلم أبو العاص ابن الربيع si aad u ogaato waa ninkii qabay gabadhii rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam zaynaba ee gabdhaha rasuulka ugu weyneyd weeye marka ninkan oo gaalnimada ku hadhay wakhti dheera ku jiray oo ku dambeeyey baan arki doonaa bal akhlaaqdiisi iyo khuluqiisi iyo sidii dib uu wax dhacay abulcaas wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo dhalinyarta carbeed gaar ahaan qureysh dadka ugu ee farta lagu fiiqa ayuu ku jiray xagga raganimada iyo halyeynnimadaba markii la yidhaahdo iyo geesinimada abulcaas wuxuu ahaa tijaarada iyo ganacsiga nin aada iyo aada ugu wanaagsan wuxuu lahaa gaadiid badan oo isaga u shaqeeya ilaa boqol ee rati lagu qiyaasay iyo laba boqol oo nin oo isaga keliya u shaqeeya xoolihiisa ka shaqeeya wuxuu ahaa nin aada iyo aada tijaarada iyo busineska u yaqaana waxaa habaryar u ahayd khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha wa ardaaha oo walaasheed baa dhashay haddaba haddii khadiijo ay habaryar u ahayd ee nin busineska ku fiicanna uu ahaa khadiijana xoolo badan bay lahayd oo ganacsigaa loogu samayn jiray aad bay khadiija usoo dhoweyn jirtay wiilka ay habaryarta u tahay rasuulkana sala allahu calayhi waali wasalam islaamnimadaba ka hor aad buu u jeclaayoo ninka nin ilmaadeer yihiin oo isjecel yihiin buu ahaa sanado badan baa sidaas iyadaa ku socday kadib waxaa la qadaray in ay dhacdo gabadhii zaynab oo gabdhaha rasuulka ugu weyneyd inay qaan gaarto kadibna markii rag badani soo dooneen oo nin waliba isku dayay inuu gabadhaa guursado ilan waxay ka dhalatay qoys quraysh oo dhan dadka ugu nasab fiican oo rasuulka dhalay sala allahu alay wasalam dhinaca dhinaca kalena khadiija oo la wada yaqaano ayaa dhashay marka ragoo dhan baa isku dayay inay gabadhaa usoo fadhiistaan oo la siiyo laakiin waxaa ka dhex maray abulcaas oo ina aabtigi ay ahaayeen laba walaali ay kala dhashay habaryartii ay dhashay isaga ayaana alla subxaanahu wa tacaala u qadaray haddii gabadhii loo guuriyey wakhti yarna la joogo waxaa dhaca in rasuulka sala allahu calayh wasalam alla usoo waxyoodo oo waxyigu uu soo dego haddaba markii waxyigu u yimid ee rasuulkada la amray inuu cashiiradiisa iyo qaraabadiisa si gaara ah ugu digo waxaa dadkii ugu horreeyey oo rumeeyey rasuulka khadiija ayay ahayd sida waad ogsoontihiin radia allahu canha iyadaa ugu horreysay waxaa kaloo rumeeyey gabdhihii rasuulka zaynaba iyo ruqaya umu kalhuum iyo faatima iyadoo faatima ay aada iyo aada xilligaa u yarayd laakiin wuxuu alla qadaray wiilkii rasuulku sodoga u ahaa ee gabadhiisa qabay abulcaas inuu islaamnimadii diido oo isagu ka dambeeyo arrintaa iyadaa ku hadhay kadibna waxaa dhacday markii rasuulka sala allahu calayi wasalam hawshuu ku adkaatay oo dhibeen qureeshi ayay qureeshi tashatay waxaa la yidhi warnimayow sidiinaba idinka ayaa maxamed caawinaya oo inagu dhaxayee meeqo gabdhood buu leeyahay gabdhaha la qabo oo saddexda gabdhood ee waaweynba ha la furo kadib isagaaba gabdhihiisa garoobadaa ku mashquuli doona marka aan furno arrintiibaa go-aan lagu qaatay raggii kale labadii gabdhood ee kale ruqaya iyo umu kalhuumba waa la furay laakiin abulcaas wuxuu yidhi suuragal ma ah mana yeelayo inaan furo dumarka carbeed ama quraysh oo dhan haddaad iigu badashaanna ku bedelan maayo xaaskayga sidaasuu u diiday haddaba rasuulku sala allahu alay w slam markuu hijrooday oo magaalada madiine uu tegay waxaa dhacay dagaalkii beder macnuhu markaa waxaa rasuulku waa soo hijrooday gabadhii zaynaba way hadhay ninkeedii baa qaba oo maaragtay weli gaalnimadiisa ku hadho oo makaa looga soo tegay labadii gabdhood ee kalena iyagoo la furay bay soo raaceen rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam haddaba dagaalkii beder baa dhacay beder ninka la yidhaahdo abulcaas waa nin oday ah oo aada loo ixtiraamo oo haliyey ah su-aashu maanta waxay noqon doontaa inuu raaco uu quraysh ka hadhi waayo uu dagaalka la galo mise wuxuu ku duulayaa rasuulkii oo adeerkii oo sodogii ah miyuu ku duulayaa arrin adag weeye laakiin wuxuu yidhi waxaa u suurageli weyday maadaamuu nin oday ahaa oo aada loo ixtiraami jiray inuu dadkiisii ka hadho way suroobi wuuna soo raacay laakiin danka ma uusan lahayn inuu dagaalkaa isaga a galo oo isaga ama wax dilo ma uusan arrintaa iyada a rabin alla wuxuu qadaray dagaalkii beder in guushu rasuulka iyo ciidankiisii raacdo kadibna saddex gruub ay u qaybsamaan mushrikiintii qolo la laayo toddobaatan baa meesha lagu dilay qolo la qafaasho toddobaatanna waa lasoo qabsaday iyo qoli carara saddexdaasay noqdaan toddobaatankii lasoo qabsaday buu galay awlcaas isaga oo lasoo qabtoo gacanta lagu dhigay baa rasuulka loo keenay sala allahu calayhi waali wasalam rasuulku waa kii dagaalkaa sameeyey saddex arrimood in dadkaa ilan ilaahay baa khiyaar siiyey in maxaabiista la dilo iyo in maaragtay mani lagu sameyo laiska daayo in fidye laga qaato xoolo lagu iibsado muslimiintuna waxay u baahneen xilligaa xoolay rabeen marka arrintaasaa la qaato waxaa la yidhi xoolaha laga bixiyo nin walbao ninkaagii furo maxbooskaagii inaad furataa lagaa rabo ayib xoolihii waxay u dhexeeyeen taqriiban kun dirham ilaa afar kun oo dirham inta udhaxaysa raggu siday u kala xoolo badan yihiin iyo sida loo kala waxaysan yahay baa lacagtii loo kala badiyey hebel soomaa waxaa laleeyahay afar kun aduu iska bixi xoolaad leedahay ninkii miskiin ahna waxaa laleeyahay kunka qaada aduu sidaasaa loo kala weeyey abulcaas yaa kasoo daba tegaya oo lacag kasoo daba diraya zaynab radia allahu canha oo gabadhii rasuulka ah waxaa la sugayaa inay maxbuuskeedii soo furato xoolay soo dirtay xoolihii ay soo dirtay ilaahay amarkii waxaa ku jiray kuushii alqilaada ay u soo hadiyeysay hooyadeed khadiija habeenkii gabadhan zaynab la aroosay kuushii khadiija intay furtay waa dahabka gabdhaha hadda kuushaasi dahab bay ahayd waagaa sidaa dahabka loo qiimeeyay ahayd markaa intay furtay bay khadiija gabadheeda siisay oy ku aroosisay wayna u hadiyeysoo way siisay laakiin kuushayaale khadiija iska lahayd marka kuushiibuu kusoo dareen iyo zaynab kusoo dartay xoolii xoolo kale may haynin waxbay soo jaafjaaftay kuushii hooyada soo dirtayna way kusoo dartay oo waxay tiri kuusha hala iibiyo oo odayga hala ii soo daayo rasuulku markuu arkay sala allahu calayhi waaalih wasalam kuushii khadiija ay qabi jirtay yaa waxaa qabata waxaa la yidhahdaa khilaala waa maro waxaad moodo dabool baa wejigiisi madow abaa hal mar daboolay wuu isbedelay sala allahu calayhi waaalih wasalam waa xusni iyo murug ayaa dhammaystirtay ilan khadiija rasuulku sida loogyahay aada buu jeclaa marka aada iyo aada buu isu bedelay kadibna wuxuu la hadlay nimankii soo gacanta dadkii lagu soo dhigay buu u yeedhay wuxuu ku yidhi nimayow ina zaynaba gabadhii zaynab baa kuushan soo dirtay abulcaas bayna rabtaa in lagu furto waanad ogtihiin tihiin haddee gaba ee kuushan iyo umuurteeda waad garanaysaa isagoo isbedelayna way arkeen haddii aad usii daysaan maxbuuskeeda kuusheedana u celisaan way fiicnaan lahayd marka waa talo unbuu soo jeediyey rasuulku sala allahu calayh waali wasalam waxay dhaheen yaa rasuul waan samaynaynaa siduu rasuulku isu bedelayna way arkeen waan samaynaynaa indhaha zaynabna waa qaboojinaynaa marka arrintaa waa nagu ogtahay laakiin rasuulku sal alla alay slam shardi buu galay abulcaas waa la sii daynayaa soo maaha shardi wuxuu la galay abulcaasow waa lagu sii daynayaa laakiin bishardi markaa tagtaba gabadhii iisoo daa iisoo fasax gabadhaydii zaynab iisoo fasax hana iga daahinin ballantaasuu qaaday wuu tagay ninkii abulcaas ahaa magaalada maka ayuu ku laabtay isagoo la sii daayay wuxuu ku yidhi xaaskiisii zaynab diyaargarow aabba wuxuu codsaday inaad u tagto niman baana kuu joogo uu soo diray oo da wafdi ku qaadaya baa magaalada korkeeda kugu sugaaya marka diyaargarow way isdiyaarisay wuxuuna u dhiibay nin walaalkii ah oo la odhan jiray camar ibnu rabiic oo haliyey ahaayoo aada maaragtay nin la yaqaan ahaa buu yidhi gabadha kaxeeyo ku sin wafdiga adugu gaadhsii marka wuu kaxeeyey maalin oo maalintii oo maalin weyn ah ayaa hawdajkeeda gabadha la saaray hawdajka waxaa la yidhaahdaa geela guradiisa kore inta looga dhiso dumarka carbeed wax aqal oo kale ah bay halkaa geli jireen oo gabdhaha halkaa masuunaad bay ku ahaayeenoo lagu ilaalin jiray marka halkaasay gabadhii lagu riday ritigii baa la saaray isaguna ritigii buu kaxaystay wuxuuna qaatay qaansadiisii iyo leebabkiisii iyo hubkiisiina wuu qaatay waa nin hubaysan wuu baxay haddiiba uu magaalada ka baxay baa quraysh baa indhaha ku dhufatay ninkan oo hadhka oo cadba gabadhii la baxay oo sii wada arrintaa marka iyaga dee ceeb bay ku tahay inay quraysh ay maanta way ceeboobayaan maalintoo cad baa dadkoodii lala tegayaa oo maxamed oliva oo soo laayay ee gabadhiisii loo kaxaynayaa arrinta way dhibsadeen way ka daba yimaadeen dagaal bay ku soo qaadeen laakiin ninka nin geesi abo ah intuu fadhiistay uu leebashiisii oo dhan soo daadiyey hortiisa ayuu sina xirxirtay marka wuxuu yidhi walle waxaa igu ballan ah inuusan halkii leeba dhulka ku dhicin ilaa nin aan dila moogi iyagoo saa isu horfadhiya buu abuu sufyaan u yimid wuxuu ihi niyahow bal naga jooji leebasha u kaadi aana kula hadallo wuxuu ihi niyahow falka aada samaysay fal qurux badan ma aha maxaa jira maalin weyn ayaad gabadhii kaxaysatay arrintaana wixii beder ku dhacay oo jabahonna soo gaadha waa og tahay carab oo dhanna way nagu ceebaynaysaa arrintaa oo niman fulayaabaa maanta naloo arkayaa waxaad samaysaa gabadha soo celi gurigeeda waxoogaa ha iska joogto dhowr habeen ha joogto kadib habeennimo kaxe annagu danka melihin markaase habeennimo kaxe marka sidaas annagana maaul weji wax la yidhahda baa jira noo ilaali adiguna gabadhii kaxe waxba anagu danka sidii baa lagu heshay ninka nin caqli badanba waa yahay buui waayo tafaawudka markaad gelayso iyo wadahadalka yani waxyaaba haddaan dhibaata weyni ku jirin dee in dhiig la badbaadiyo wey oo dhibaatada weyn laga badbaado marka waa in arrinta fudud la qaato hayuu yii camar gabadhi wuu soo celiyey gurigeedii iyo zawjkeediibuu keenay dhowr habeen markay joogtayna wuu suu celiyey waana kaxeeyey ciidankii iyo waftigii sugayay buuna gacanta ka saaray abulcaas wuxuu sii joogay magaaladii maka ayuu sii joogay weliba muddo dheer buu sii joogay ilaa dagaalkii beder waad ogtahay sanadkii labaad taqriiban buu ahaa hoosomaa hijriyada sanadkii fatxulmakana sanadkii sideedaad buu ahaa sideedaaddaa wax yar un ka hor intaasuu ku gaadhay isagoo weli meeshii sii jooga xaaskiisiina ka tagtay gaalnimadiina weli kusii jira ayib kadib wuxua sameeyey tijaara nin ganacsadaa buu ahaa oo xoolo badan leh wuxuu aaday dhulka shaam buu aaday shaam haddii la aadayana madiina hadee lasii marayaa oo dhulkaasaa la maraya marka shaam afar wadan baa laisku yidhaahdaa waa ardu falastiin oo dhulkan yahuudu degan tahay iyo wadanka suuriya iyo urdun iyo lubnaan intaas afartaasa ardu shaam sidoodaba laisku yidhaahdaa ayib marka uu baxay oo isagoo safarkiisi soo noqonaya oo taqriiban boqol neef u raran tahay oo boqol iyo toddobaatan ninna la socoto isaga loo adeegayo oo waxaasoo dhan xoolihiisa laga shaqaynaya inta ugu badan ayaa markay madiine soo agmarayaan baa ciidan baa gacanta ku dhigay haddana mar labaad baa gacanta lagu dhigay ninkiiiyo wixiisii oo dhan waa la qabsaday ayib waxay noqdeen marka gacanta wixii lagu dhimo isaga wuu cararay oo wuu baxsaday marka wuxuu sameeyey nin caqli badan buu ahaa meeluu maanta ku baxsan karaa ma jiro laakiin dagaalkii markii hore gacanta laguma dhiginahay wuu baxsaday wuxuu sameeyey meel buu galay waa iskaga gabanayay habeenkii markii la gaadho oo mugdi ay noqotay ayuu soo siibtay magaaladii madiinuba toos u soo aaday siduu u soo socday xaaskiisii zaynaba ila raadsada buu yidhi gabadhii xaaskiisiibuu soo magan galay wuxuu yidhi waan magangal baan ku ahay caawa waayahay tiri gabadhiina way soo dhaweysay sidii waagu markuu baryey oo salaadii subax la gaadhay oo rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam salaada uu galay mixraabka uu taagan yahay ayuunbaa waxaa la maqlay cod qaylo oo weliba takbiirta uu gaday kabara annaasu bitakbiiri rasuulku allahu akbar yidhi dadkiina ay xidheen unbaa waxaa la maqlay sarakhat zaynabu fii sufati nnisaa zaynab baa waxay ka qaylinaysaa qeybta dumarka oo masaajidku qeybta dumar baa lagu tukado waa laisla tukan jira marka iyadoo qaylin baa la maqlay maxay leedahay ayuhannaas wardadow ana zaynab bintu muxamed baanahay waqad ajartu abalcaas fa waxaan magangeliyey abulcaas ninkeedii anaa magangeliyey idinkana waxaan idinka codsanayaa magangeliya rasuulku markuu salaadii ka baxay ayuu dadka soo fiiriyey wuxuu hi hal samictu maa samictu war waxaan maqlay ma maqlayseen waxay dhaha haa nacam yaa rasuul allah wuxuu hi waladii nafsii biyadihi maa calimtu bishayin min dalika xataa samictu maa samictum allaan ku dhaaranayaayo horta ila ogaada ma aana waxba kama ogi arrintan ilaa aan maqlo saad idinku maqasheen wainahu yujiiru min almuslimiina adnaahu dadka muslimiintana qofka ugu yar ayaa wax magan gelin kara ogaad gabar hadday tiraada anaa qofkaan ku hagoogta waa loo daynayaa ninka yaroo dhalinyari haduu dha anaaha maanta qofkaan idinka haysta waa in loo daa muslimiinta kulligood tatakafau dimaauhum qof walba qofka kale muslimka waa matala intaa markuu yii rasuulku sal waayo tuhmuu iska leexinayaa in la yidhahdo waxaan waa lagu soo heshiiyey rasuulkiida munaafiqiin baa joogta ha annagana dadka iyaga waa la laynayaa isagana wuu la soo heshiiyey in la yidhaahdo marka arrintaasu iska fogeynaya haddana wuu baxay gurigiisii buu galay zaynab uu tegay zaynabe wuxuu yihi akrimii mathwa abilcaas waclamii anaka laa taxilliina lahu ninka horta soo dhowee martigeliyadiisa hagaaji laakiin u sheeg inaad xalaal u ahayn ha sharcigu waa isbedelay marka dumarka waagii hore way iska iyagoo kufaaro gaalaba iska haysteen laakiin hadda waktigii ma ah u sheeg xalaal uma tihid kadib wuxuu u yeedhay rasuulku sala allahu calay wasalam ee kooxdii soo qabsatay buu u yeedhay wuxuu yihi idinkaa soo qabsaday abulcaas oo maaha ina hada rajula mina xayu qad calimtum nimanyow ninkan waad ogtihiin meeshuu nooga yaalo ogow yani khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami wey idaa faqow yani ninkani dadka jaahiligaa waagii hore sida u kala fiicnaayeen iyo ixsaankay sameeyeen iyo wanaaggay lahaayeen wax badan baa la ilaalinaya rasuulku rag buu fadhiga uga kacay ragna markuu arku odhay war makiibaa soo galay buu dhihi jiray marka wuxuu ihi nimayow ninkan waad ogtihiin meeshuu iiga yaallo xoolihiisiina xalay idinkaa qaatay haddii aad eh, idinla qumanaato inaad xoolihiisa u celisaan sameeya haddii aad diidaan oo haysataanna waa fay muslimiinta ilaahay u soo celiyo idinkaa ku xaqle anuu idin amri maayo laakiin ninkaas nin odaya wey meel buu iga yaalaay haddaad u celisaan waad mahadsantiin haddii kalena haysta wa qaaluu bal naruddu calayhi maa lahu yaa waa u celinaynaa way arkeen rasuulku meeshuu u soco yaa rasuul waa u celinaynaa waa yimid marka abulcaas baa yimid abulcaas xoolihii ku wareejiye buui iyagu uga dhex baxay way ku wareejiyeen laakiin codsi bay u dhiibeen waxay abulcaasow niw nin sharaf badan baa tahay ee rasuulka ina adeerkiina waa tahay sodogiina waa tahay warniyow maad iska islaamtid xoolahaaga keliya meahee xoolahanaan quraysh ka qabsanay oo dhanna adaan ku siinayna iska joog meeshan waxaan waa fay maanta gacanta muslimiinta ku jira annagaa leh laakiin adaan kuu wada wareejinaynaa kulligood iska islaam markaasaa wuxuu yidhi bisa maa dacowtumuunii an abda'a diinii aljadiid biqadra alla waxaad igu yeedhaysaan xuma ma khayaanad rabtaan inaan islaamka ku bilaabo yani in intaan soo islaamo islaamkana qaab khayaana iyo adduunyo darteed usoo galo miyaad iga rabtaan maya idinka yeeli maayo laakiin abulcaas waxbuu u socdaa wuxuu sameeyey mada abulcaas bilceer wuxuu la tegay xoolihii wuu kaxaysa horta xoolihi o dhan waa la wareejiyey wuu kaxaysa wax alla wixii ammaane ahaa wixii wado dhan buu kaxeeyey markuu gaadhay maka ayuu qof kasta ku wareejiyey wuxuu lahaa kadibna wuu isagu yeedhay wuxu uhi yaa macshara quraysh hal baqiya liaxadi minkum cindii maalun lam yaahud war ma jiraa qof aniga wax igu leh oo maanta aana siinin miyaa jira qaaluu waxaa laa maya wajazaaka allaahu cannaa khayr allaha kugu abaalmariya khayr faqad wajadnaaka wafiyan kariiman waxaan kugu ogaanay weligaa inaad tahay nin ballanta oofiya marka wax alla waxaad naga haysa waad nasiisa qaala muxuu hi amaa wa wainii qad wafaytu lakum xuquuqakum haddaba haddii aan idiin oofiyey xaqiinni fa ana ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu maanta wax xuquuq binu aadam yaa lagu leeyahay haddaan towxiidka ku dhawaaqayaa wuxuu wallaahi baan ku dhaartay buu uhi maa manacanii min alislaam islaamka iima diidin cinda muxammadin fi lmadiina inaan muxamed agtiisa towxiidka ku qabsado magaalada madiine oo meel sharaf badan ah ilaa khawfi waxaan ka baqaya an tadunnuu inaad u malaysaan annii inamaa aradtu an aakula amwaalakum waxaa ii diiday inaan madiine islaamka ku qaato wuxuu ahaa waxaan ka baqaya inaad u malaysaan inaan xoolihiina u socdo marka tuumadaasaan iska leexinayay falamaa addaaha allaahu ilayku haddaba haddii alle idiin guday oo xoolihiinni maanta gacanta aad ku haysataan dimadaydii iyo qoortaydiina ay beri noqotay aslamtu waan islaamay maanta uma kharaja xataa qadima waa baxayba magaaladii maka waa ka dhaqaajiyey magaalada madiine ayuu soo galay sala allahu caleyh rasuulku u yimid wa akrama wifaadatahu rasuulkuna wuxuu yihi ninkaa martigelintiisa iyo soo dhoweyntiisa ha la hagaajiyo wa radda ilayhi zawjatahu xaaskiisiina waa loo celiyay gabadhiisiina u aroosiya dib ha loogu aroosaa la u geeya wa kaana yaquulu canhu wuxuu odhan jira rasuulku xadaanii fasadaqanii ninkaa waa ii sheekeeyey run buu ii sheegay wawacadanii fawafaa lii ballanna wuu ii qaaday oo waa ii oofiyey weligii ballan igama bixin marka sidaasee qisadiisiina ku gebagabowday xaaskiisiina waa helay allana subxaanahu watacaala naar buu ka badbaadiyey islaamkiina wuu ku soo galay wajazaakum allahu khayr wbaarak allahu fiikum wsala allahuma wslm ala sabi